بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد آه. باب القراض في العروض بين كل جوغليه waxaa markaas waxaa weeye loo dambeeyey qowlka ayoobaaliga ugu dambeeyey qowlkaasi wuxuu ahaa wuxuu sheekhu yidhi wax dhiba ma leh qofka muqaaridka ee qiiraadka samaynaya hadduu shardiyo calaa rabbil maali ninkan xoolaha iska leh hadduu shardiyo wiil markaas waxaa weeye ama addoon isagu leeyaho u kaalmeeya inuu addoonkaasi markaa raaco oo maalka uu la soo wadwado hadduu shardiyo arrintaasi dhib male markaas idaa lam yacid an yuciinahu fi lmaali walaa yuciinuhu fii gayrihi wuxuu leeyahay markaas waxaa weya halkaa meesha ugu dambeysa waxaa weeyaan idaa lam yacid hadduuna u yabo yaboohin weeyaan halkaasi an yuciinahu inuu marka ugu kaalmeeyo filmaali maalka laa yuciinuhu fii gayrihi reerkii markaas waxa weeyaan ugu kaalmay maayo markaa yaani wuxuu leeyahay laa yuciiruhu fii gayri ilmaal isagu wuxuu keliya markaas waxa weeyaan ka dalbay inuu maalka ugu kaalmeeyo macuunatu lgulaamna calaa halaathati awjuhi weeyaan kan waxaa ka mida inuu ugu kaalmeeyo fii xifdi ilmaali khaasatan waxaa ka mida lilkhidma walicaana haddii uu marka fii xifdi lmaali oo keliya uu ugu kaalmeynayo arintaasi ma ballaano shardigaas yidhaaheen laakiin inuu la shaqeeyo keli ah, ama uu kaalmeeyo un oo marka una laakiin wax khaas a ah uuna sii magacaabin waxba dhibmalama yidhaahaan ku celiya laqmada qaala maalig wuxuu ri laa ba'sa dhibaato male an yashtarida inuu shardiyo almuqaaridu qofka qiraadka sameynaya ee bimacnaa caamilkiihi calaa rabbi maalka marka ninka iskale hulaama markaa adoon yuciinuhu u kaalmeeya bihi isaga calaa an yaquuba calaa shardiga an yaquuba inuu istaago macahu ciisa algulaamu adoonkaasi filmaali maalka waaye idaa lam yacid waa markuuna yaboohin an yuciinahu filmaali maalka inuu markaas waxay ugu kaalmeeyo laa yuciinuhu fii kayrihi idaa lam yacid markuuna waxaa weeyaan yaboohin an yuciinahu inuu ugu kaalmeeyo fi lmaali maalka laa yuciinuhu fii kayrihi maalka keyrka ugu kaalmey maayo maalka mooyaane yacni markaas waxaa weyaan halkaas ninka shardiga galaya waxaa weya ninkii caamilka ee xoolaha loo dhiibay baa wuxuu leeyahay xoolaha waan ku shaqayni laakiin bishardi qof caawiye igu dar buu leeyahay markaa walaag markay caawiya igu dar buu leeyahay markaa halka wuxuu ka hadlayaa raximahu llahu in markaas waxaa weyaan alaab markaas waxa weeyaan qiraad markaa lagula galo markaas oo maalan lacag baynu soo haynay alaab iyo dhar in qofkii loo dhiibo oo ku shaqeyn la yidhaaho faa-iidada dhexdeedna ha ahaato qiraadka noocaasa bal ka waran baabulqiraadi qiraad buu baab yahay fil filcaruudi markaas waxaa weeyaan alaabta qiraad lagu galo شلبان كسو ورهلايو انو المرقى ابو حنيفي بن ابي ذئبي اي قوان اي ملك لا يصدح دينا وي ابو مالك يا شافعي يا احمد اي ديدان شلبان صوت المالي قال يحيى وحر رحمه الله تعالى قال مالك وحيري لا ينبغي ما لأحد قفنا وما هبونه أن يقارض أحدا قف إلو مركز يا قيرات قلقه إلا في العين لعقبه يانه لأنه لا تنبغي مهبونه المقارضة قيراب وكقلو في العروض ألاب لأن المقارضة في العروض ألابت إن وكقلو إنما تكون وحيهاتا على أحد وجهين اللبا وضبط كمينون إما أن, يكو أن يقول إنه كيراه له يسجم صاحب العرض قفك ألابت إسكالها خذ قاد هذا العرض ألابتا فبعه إيبي فما خرج وحي كصوبها من ثمره لعقتيسا فاشتر به مرقى صحابه ينفسه إيبي فما خرج وحي كصوح السلا من ثمره لعقتيسا ووحي صوح السلا إفائينا فاشتر به مرقى صحابه ينفسه إيبي على أبكاله وبيع إيبي على وجه القراض وجه... غراضها وسي إيبي يعني على أرسل هو qaad alaabtan ilan alaabtii meesha ma la qolaysa qiraad moog tahay laakiin wuxuu ku yidhi alaabtan qaad liyahow alaabtan markaad qaado waxaad samaysaa marka soo iibi lacagta kaa soo gasha taa haddana qiraad ahaan ku heshiinla oo iyada haddana alaab sii geli buu ku yidhaaho wabic iibi oo wax ku soo iibi calaa wajhi lqiraadi qiraad ahaan ugu soo iibi faqad ishtarada dee wuxuu shardiyey saaxibulmaali ninka maalka iska leh فضل وح ديراد وشرطيه لنفسه نفتيسه ومن بيع سلعته ألابتيسه إلا إيبيعه وما يكفيه وحيه ككافر أيه ومن مؤونتها خرج كذا أو يقول أولاه اشتر إيسو إيبي لي وبهذا سلعة ألابتن يدا وبع ألابتن السي إيبي فإذا فرغت مرخات كفارغ لإيبك فابتع لي إيسو إيبي مثل عرضي ألابتن يدي أكلي الذي ألاب تاسو دفعت أرنيمي إليك حقاك فإن فضل هدو صاحره شيء شيء هدو صاحره فهو بيني وبينك ألاب تبرك هذا إيبسو ألاب تبرك تبرك هذا إيبس هذا وحكا صاحران ألي أذيه إلا قد حريو ولعل وحلق إياما صاحب العرض دلك ألاب تبرك صاحبك أن يدفعه إلى أرنيمه إلى العامل قفل عاملك شقيريا في الزمن الزمن كو هو يسوي في الحديثة نافق ومركة خرش قليلي وخرش قليلي نافق ووحد حني معنا كثير كثير الثمر في زمن الزمن في زمن الزمن الزمن هو يسوى في الحديثه لا فق ورقه سحاوي يقو هي قال كثير الثمر العت اسرائيل فربان صحي كا ثم يرده العامل عاملك وسو عليون حين يرده مرقوس عليه والحال قد رخص رخيص ولا ولقضي يراضي فيشتريه كسو يمليه بثلث ثمنه بركه لعقت مركورة لقسيه استحبالوا باش استحاد أو أقل من ذلك أما إنت وحكا يربا فيكون عامل عاملك وهذا مرقى قد ربي حكيفة إليه نصف باشي بركي لقص النقصامي من ثمن العرض لعقت مرقى ألعبت لعقت إليه kaluu saamay fii xisati qeybtiisa uu markaas waxa weeyaan ka muujiyo min alribxi faa'iidada aw ya'khud alcarda alaabta uu qaado fii zamaanin zaman uu qaado zamankoo hamanuhu lacagtiisu fiihi dhexdiisa qaliilun ay yar tahay fayacmalu uu shaqeeyo fiihi dhexdiisa xataa yakhura almaalu maalku ilaa uu fara badanayo fii yadayhi labadiisa qacmood ku sugan uma yaqlu ذلك العرض ثم يغلو قاليوبيو ذلك العرض alaabtaasi ويرتفع ثمنه lacagtiisuna ay kor noqonayso xiina yarudhu markuu soo celinayo fayashtariihu soo iibiyo bikulli maa shay dhammaantii fii yadayhi labadiisa qacmood ku sugan fayadhabu camaluhu camalkiisu markaa uu tago iyo wacilaaju wadwadkiisii baadilan bilaashuu ku tago fadaaka kaasina qaruu waa kado iyo dagitaan laa yasluxu mala ballaano fain juhila daalika arrinka haddii laga jaahil noqdo xataa yamdiya ilaa uu tagayo nudira waa la fiilini ilaa qadri ajri aladii kii ajrigiisa iyo ujuuradiisa qadarkeed dufica loo dhiibay leeya xaggiisa alqiraadu qiraadka loo dhiibay fii baycii iibinta iyaahu isaga u iibiyey wacilaadihi wadwadkiisii oo fa yucdaahu waa la sii ujuuradiisa uma yakuunu lmaalu maalku u ahaan qiraada qiraad buu noqon min yowmin laba almaalu maalinku maalku lacagoobay laga soo bilaabo wajtamaca cayna isagoo lacagana wuu isku yimid wayuraddu ilaa qiraadi milihi qiraadka lamidkaa loo celi والوحي اسكو اسكو هذا شيخ واك واي هندل استغنى وحليه شيخ رحمه الله تعالى meesha dhowr masalo sheegayaa wuxuu leeyahay qiraadku horta awalan ma balaano ilaa inuu yahay mooyaane buu leeyahay qiraad markaas waxaa weeyaa lacag marka allahuma sacaal in la isku dhiibo oo taa lagu heshiiyo mooyaane araab iyo dar iyo waxaas ma balaano buu leeyahay waayo markaas laba mid kamida unbay noqonaysaa markaas waxa weeyaan in alaab lagu heshiiyo qiraad ahaan laba mid kamid kamida unbay noqonaysaa imaa inuu yihaa ninka alaabtan iskale ee mulkisan warniyahow alaabtan qaad iibi alaabtan alaabtan markaad iibiso lacagta kaa soo gasha haddana sii iibiyo alaab ku sii iibi halkaa aynu ka sii wadna inuu yidhaaho oo bimacnaa alaabta horeen kuu dhiibay qiraad ma noqonayso laakiin xeelad aan samayn loo alaabta intaad iibiso lacagta kaa soo gasha ku shaqeeyo alaab kala geli inuu sameeyo xeeladaa maalan haddii ay sidaasi dhacdo wuxuu u shardiya taasi waa mas'alo ama uu yidhaaho halkaa taa ii dhig inuu yidhaaho war alaabtan qaan alaabtan iisoo iibi maalan mae lacagtan hooyo alaabtan iisoo iibi alaabta markaad ii soo iibsana sii iibi markaad iibkaa ka faaruqdana ii soo iibi markaas waxaa weyaan alaabtii anigu aan kuu dhiibay oo kale ii soo iibi yacni alaabtan hoo adigu iibso kadibna markaas waxaa weeyaan markaad iibsato lacagta kaa soo gasho anigu alaabtii aan ku siiyey in laagunakeen aan kuu dhiibay haddii markaa ay wax ka soo haraan lacagta misaal ahaan wuxuu kuu dhiibay dharbuu alaabbuu ku dhiibay iibuu ku yidhi alaabbaad markaas waxa weye alaabta aad iibisay wuxuu yidhi aniga alaabtaan kuu dhiibay in laygii soo iibi lacagtan hoo alaab ku soo iibi alaabtan iibi alaabtii aan ku soo aan kuu dhiibay marka hore in layguu ii dhiib alaabtii markuu waxa weeyaan ku Allahu subhanahu wa ta'ala lacagtu ku dhiibay waxay noqotay 30 kun wasalan 30 kiibu ayuu alaab galiyay alaabtii markuu galiyay ayaa waxaad ku tidhi alaabtii aan kuu dhiibay in leeg ii soo iibi wixii ka soo hadhan lacagtana markaasaan qaybsanayna waayo haa tidhi oo alaabtii baad iibisay ayaa soo iibisay soddonkii kun ku doontay labaatan kun markaas waxaa wey aad soo gelisay tobankii soo hadhay ayaa markaa wuxuu yidhi waan qaybsanaynaa maalan waxaa laga yaabaa marka taas labada mid bay noqonaysaa ta hore marka haddaynu ku horeyno oo ah in qofkii uu alaab masalan kuu dhiibo alaabtana iibuu ku yidhaa markaad iibisa lacagta kaa soo gasha ku shaqee sida yuu yidhaha masalan taa hadduu yidhaaho waxaan soo marnay qofkan alaabta eh, iskale lacagta iyo qofkan ku shaqaynaya labadooda midna ma ballaaray inuu wax ziyaadaa u shardiyo laftiisa ninkan maanta ziyaadu laftiisa u shardiyey siyaadadu maanta laftiisa u shaqiyana waxaa weeyaan alaabtan aad iibinaysay adiga wadwadkeedii iyo intaad iibinaysa kharash baa kaa galay iyo markaa xamaal baa kaa galay xamaalkii iyo wadwadkii iyo kharashkii kaa galay dee isagaa laga qaadi lahaa isagina lagama qaadina adigii baa ku fuushay waa ziyaado adigii gooni kuu fuushay weeyaan buleeya taasi way iska fuudahay ma dhibadno tan labaad iyada markaas uu kule tan labaad uu leeyahay markaas waxa weeye war alaabtan ii soo iibi markaas alaabta markaad ii iibiso alaabta masalan hoo buu yidhi masalan kadibna lacag waxa weeye ku soo geli lacagtaana alaab soo geli alaabtaasina waxay bedel ka tahay alaabtii marka hore aan kuu dhiibi tan la ku jirta kadi iyo dagitaan baa ku jira buu oo shaqadaadii adiga aad shaqaynaysay ayaa bilaash ku dhacaysa buu leeyahay masalan oo waxaa laga yaabaa ninkan alaabta iskale inuu kuu dhiibay wakhti ay markaa qaali tahay lacagtuna ay farbadan tahay adiguna wakhtiga alaabtaa uu kuu dhiibay bedelkeeda aad soo celinayso wakhti ay rakhiiso tahay inay tahay baa laga yaabaa labadii wakhti marka xilliguu soo celiyay iyo xilligii adigu uu kuu dhiibay iyo xilligaa adigu soo celisay ayaa kala ayaa kala duglaaday oo xilligu ku dhiibeen qaalib ay ahayd xilliga adigu soo celisayna raqiis bay noqotay markaas lacagtii uu markaa marka hore ay taagnayd ninkani ku dhiibay saddex meelood oo meesha saddexaad bay hadda taagantay markaa soo celisay taasaad kusoo iibisay maalan oo masala markaa waxay ahayd saddex boqol oo kun maalan ah, masala waxay ahayd markaa hore saddex boqol oo kun saddexdii boqol ee kulmar waxay labaa nuqsaamay oo bay maanta taagan tahayba kadibna waxaa dhacday ama way ka yar tahayba intaas oo boqoliyo konton bay maalan taagan tahayba boqoliyo konton ayay maalan taagan tahay boqoliyo kontonkaa maalan adiga waxaad samaynaysaa marka waxaad faa-iday markaad ku soo iibisay intaas alaabtan ra-sumaalkeedu intii uu taagnaa barkeed baad faa'iida bay ka dhigan tahay inaa waxba sii lasii laakiin ra-sumaalkii baa kala barh kaa go-ay saddexdii boqol boqol iyo konton baa kaa go-ay boqol konton kaliyaa kuu soo ama alaabtii baad qaaday zaman wuxuu kuu dhiibay taas hadduu wakti ay qaali tahay kuu dhiibo wakti wuxuu kuu dhiibay rakhiis tahay kadib baad ku shaqaysay maalkiina wuu farbatay alaabtiina way qaaliyowday lacagtiisana korba u noqotay markaad inaad soo celisaa dabacday wax kastoo gacantaadii ku sugnaabaad iibisay adigii intaa aad shaqaynaysay oo dhan dadaal badan baa kaa baxay waxay ka dhigan tahay marka xilligaa uu kuu dhiibay iyo dee hadda isku heshiis ma noqon karto oo marka lacalla haddii heshiisku noqon lahaa saddex meeloba meel qaado dee maanta ma noqon karto laba siyaaboodba maanta waa dadaasho waad ku shaqaysay ta kale markaas waxa waqti badan baa kaa galay xoolo badan baad ka soo saartay marka waxay noqonaysaa in markaa maanta eh, aad la socoto xilliga ay qaaliyooday inaad la socotay noqonaysaa markaa haddii kale camalkaagii iyo wadwadkaagii o dhan baa baadil iyo bilaash noqonaya waxaasina kaduu noqonayaa maalan haddii arrintaan la ogeyn oo qofku isagu jaahil uu ka ah maalan ka waran ilaahay arrinkaasi uu tegeyba shaqadiina ay dhammaatay ka waran waxaa la fiirin markaa faa ku heshiiseen mooyaane rafaadka kale ku gaadhay uduuladiisu inta ay leeg tahay kadibna uduuladaasaa lagu siini laqmada fiilbal qaala yaxyaa wuxuu hi qaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi laa li liaxadin qofna ma haboono an yuqaarida inuu la qiraatama axadan qofna ilaa fi lcayni cayn mooyaane caynta wuxuu ka wadaa inay lacag tahay macnaa fidiya dahab buu ka wadaa waaye liannahu laa tanbaqii ma haboono laa tanbaqi lmuqaaradatu توحو كوضا إلا لعقته معنى فضية ذهب وكوضا وايه لأنه لا تنبغي وحبونه لا تنبغي المقاربة قراءة سمينتم كما حبونه أما كما بلانه في العروض ألابته لأن المقارنة في العروض إنما تكون حيهانيسا على أحد وجهين لما وضمتك منهم إما يقول إنه كيدا له عاملك صاحب العرض منك ألابت إسكاله خذ هذا العرض ألابت قاد فبعه إيبي فما خرج من ثمنه لعنتي سوحيك الصوبحة فاشتر به كي يسمرك وبع على وجه القراضي سي قراضها له alaabtii marka markaad iibisa lacagta ka soo baxda ka soo baxda taa ku shaqee hadduu sidaa yidhaah marka faqad wuxuu u shardiyey maalinka maalka iska fadlan wax dheeraada linafsihi naftiisa oo min bayci silcati alaabtiisa in loo iibiyaa iyo maashi yakfiihi ku filan min ma-uunatiha kharashkeeda iyo maashi yakfiihi uu kaga fillaanaya idhaaho oo min ma-uunatiha kharashkeeda aw yaquula uu ishtar bi hadihi silcati alaabta niyow iibi wabic markaa ishtar soo iibi بهذه السلعة ألابت سوء إيبي وسوقك وبع سي إيبي مركز فإذا فرغت مركز كفارغنا فابتع سوء إيبسلي فابتع لي أني إيسو إيبي مثل عرضي ألابت إيدي وكله الذي عرضي قاصوا دفعت إليك أن كوديبي فإن فضل الشيء لعقت هدو أحكى صهره فهو بيني وبينك مركز إنه قيب سنة الله ولعل waxa laga yaabaa saaxib al-ard ninka alaabta iska leh ay yadfacu inuu dhiibay al-aamil qofka aamilka fi zaman zaman inuu dhiibay zamanka oo huwa isagu fi dhaxdiisa naafiqun markaas waxa weeyaan yaani uu qaali ku yahay ah كثير الثمن العكسيسه فربان tahay ثم يرده وعلي العامل قفك عاملك حين يرده مركو عليه والحالة قد رخيص نقضي فيشتريه إيبنيه مركوسه إيبنيه ومثلا وقتها وحوها آه اللهم المستعان ها مثلا قيمتيس waxay markaa farbadnaa 10 dinar bay ahayd kadibna waqtiga raqiiska uu noqday la de waxa weeye lacagtiisi raqiis bay noqotay sulidkii markaa kun saddex meelood meesha dhaxaad ayuu noqday markaa fayashtariihu ku soo iibiyo bithulith thamanihi lacagtiisii hore uu taagnaa qiimihii markii hore uu taagnaa saddex meelood meesha dhaxaad aw aqala min dalika intaa wax ka yarba oo sulidka wax ka yar maalan ومثلا مرخص حوية بقل دينار وكله أي نقطة مرخص وايها الله المستعان وحوري فيكون العامل مرخص عاملكم حلقال يا قد ربح كيف إذي نصف ماشي min thamani alcardi alaabta lacagteeda markaa wixii ka nuqsaamay kii faa-iiduu noqonaya markaa oo maalan waxay ahayd markaas waxaa weyaa sideed boqol bay ahayd markii hore sideedii kolkii hore kun bay taagnayd kunkii waxaa ka nuqsaamay maalan allahu mustacaan laba boqol baa ka nuqsaamay kunkii diinaar sideed boqol bay noqotay sideeddii haddana kala badh bay noqotayoo afar boqol buu helayba afartii kan la waayeyba ويا الله المستعان وحين المركه في حصتي قيبتي سبل الرقب فائدته او ياخذ العرض على توقاده في زمان الزمن ثمنه لعتيس في الحديث قليل ويطهي فيعمل فيه ويكشقيه حتى يكثر المال مالك إلى فربته في يديه لبديس قعمود نحوه كفربته انت قعنت كهيب قاليوبي ثم يغلو ذلك العرض الابتاس قاليوده ويرتفع ثمنه العوتيس لا يكون نقطه حين يرد مركو عليه فيشتريه وكيبسده بكل ما ما انت في يديه لبديس قعمود كسول فيذهب عمله عملكيسو تغو وعلاجه iyo markaas waxa كيسي باطلا بلاش bilaash فهذا كاس غرو ودغتان لا يصلح ولا بلانه فين الى ذلك ان قادين لا جاهل نقضه حتى يمضي الا مرخا تغي الا عمل كيسا كتغيو حتى يمضي عمل الله سا كتغيو نظره ولا فيرني الى قدر الذي الى قدر اجل الذي كي وجوديسا قدر كده دفيع لو ديبي حقيسا القيراط وقيراط لو ديبي في بيعه انت ويبي اياه يسقى وعلاجه ودودكيسا فيعطاه مرخا لسيو ثم يكون المال مالك وهذا قيراط قيراط من يوم نبض المال من يوم نبض المال maalinkuu maalku lacagoobay lacagtaha laga soo bilaabo markaa markuu lacagtaha wajatamaa caynan isagoo cayna wajsamaa cayna waa tafsiiru nadada bay tafsiiru tahay isagoo macnaa lacag uu isku yimaado wayuraddu ilaa qiraadi mithli markaa qiraadkii loogu talagalna loo celiyo baabul kiraayi kiradii buu baab yahay fi lqiraadi qiraadka dhexdiisa yani wuxuu ka hadlayaa xukmu lkiraa'i wa mu-uuni lxamli fii maal lqiraad maal buu ninkani kuu dhiibay wuxuu ku yidhi hoo maalkaasoo inuugu shaqee maalkii wuxuu u baahday in gaari lagu qaado loo soo kireeyo ama nin xamaale in la soo kaxeeyo arrintaasuu u baahday taa marka xaggee laga jarayaa ra-isulmaalka kiradaa laga goynayaa mise faa-iidada ninkan caamilku uu qaadanayaa laga goynayaa mise faaiidada ninkan maaligee xoolaha iskale uu qaadanayaa laga goynayaa xaggee baa laga goynayaa taasuu ka hadlaya baabul kiraa'i kiradii uu baab yahay filqiraadi qaala yaxyaa wuxuui raximahu llahu tacaala qaala maalik baa wuxuu yidhi fii rajulinin ninkuu dafaca dhiibay ilaa rajulin ninkaa u dhiibay maalan xoolo u dhiibay keyraadan kheyraad ahaanna ugu dhiibay oo fashtaraa uu ku soo iibiyo ninkii caamilka ahaa bihi lacagtii iyo xoolihii uu ku soo iibiyey mataacan alaab faxamalahu uu qaaday ilaa beledi tijaarati wadankii ganacsiguu u qaaday fa baara calayhi Ah. fabaara wuu nuqsaamay fabaara wuu ku nuqsaamay calayhi dushiisa fabaara waa naqsi wakhaaf eh, yani uu nakhiisay weeyaan fabaara uu nakhiisay wakhaafa nuqsaana naqsina wuu ka baqay in baacahu marka maalkiibaa nuqsaamay maaha beled buu u qaaday miaal ahaan wuu qaaday oo waxaa lagu yidhi maanta jigjiga wuxuu kaga qaalisan tahay alaabtani arsoomay kaga qaalisan tahay waayo gaari buu saaro uu qaaday arsoomo markuu tegay xoolihi wuxuu arka halkan markay ka taagnay alaabta ay ka taagnay markaas waxay laba boqol iyadoo halkaa boqolba ka taagan buu arkay marka xoolihii inta una iibin ayaa beledkii oo rakiis u arkay marka fabaaro waxa ku nuqsaamay beledkii baa nuqsaamay calayhi ninka dushiisii wakhaafa wuxuu ka cabsaday النقصان إنه وحسنان إن باعه هدو إيبيو وبلدك سو موضي نقويدي فتكارى عليه فتكارى مركز سوكري عليه مالكي إلى بلد آخر وضن كانوا سوكري مركز فتكارى وكري عليه مركز حويا ألاف تحبارتان كيدي إلى بلد آخر وضن كانوا سوكري فضاع وعيبي بالنقصان لغصب كعيبي فاغترق الكراء فاغترق الكراء كرادي وحي يسيبع أصل المال مالك أصل كيسي كله نمانتي بلد بوغي بلد كي نقصبا كدعي حضروا صوق عضي مالك لو أسوى كري مركو سوى لي ayaa haddana naqsi labaad baa ku dhacay wuu iska iibiyey wuxuuga warqaa istimaalkii maalan kontonka kulahaaba waxana ka siiyey kiradiiba qaadatayba see la yeeli marka ila warqaa istimaalkii baaba-yi xagee baa laga kabi bise iyagaa faa'iidada afka laga qaban balan fiirino qaala maalik waa imtixaan qale qaala maalik wuxuu yihi raximah allahu tacaala in kaana hadduu yahay buu yidhi ninkalaan kala qaadaynaa xoolaha wadwaday uun ee kolba meel geynayay shaqadiisan wuxuu dabac baan kala qaadaynaa qaala maalig wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay fii maa shayga baacuu iibiyey wafaa-un mid oofinaya lkiraa'i kirada fasabiiluhu wadadiisa weeyaan daalika kaasi wa in baqiya min alkiraa'i kirada hadduu ka soo haro shay un shay bacda aslilmaali maalka ra-su maalkiisa كان على العامل عامل كدشيس وهاريا ولم يكن على رب المال منك مالك اسكر دشيس ماها منه مالك حقيس شيء وحبا أو يتبع الأرغى عيبه سيئ وذلك أنا سوحكم عي أن رب المال منك مالك اسكر إنما أمره أمري بالتجارة إنه عصر منك كشقيه في مال حوريسة فريسه مبلانه للمقارض منك للقراء طبيح ولا كشقينيه أن يتبعه إنه الغاعي بما سوى ذلك شقلا أما كرعسك وحكا صهري ومن المال مال كمينها ولو كان ذلك ولو كان ذلك أرقى سدو أهلها عفوا فليس ومبلا للمقارض منك الحوالها يسكال قراط السميه أن يتبعه إنه أرغى بما سوى ذلك انت وحكا صهري ومن المال مال كمينها walow kaana daalika hadduu arrinkaasi allah yutbacu mid loo raacayo bihi isaga rabalmaali ninka maalka iska leh lakaana daalika arrinkaas u ahaan lahaa daynan calayhi dayn bay ku ahaan lahay dushiisa min hayri ilmaali maalka hayrkii alladii maalkaasoo qaaradahu kuga qiraatamay fii dhexdiisa falaysa lilmuqaaridi ninkan muqaaridka uma banaano an yaxmila daalika arrinkaa inuu ku xambaaro calaa rabilmaali ninka maalka iska leh wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah llahu tacaala sheekh markuu eh, ninkii caamilka ahaa ee loo dhiibay xoolihii ayaa markaas waxaa weeyaan markuu beledkii geeyey naqsi baa ku yimid wuu iibiyey isla markaa beled kale uu kireeyey beledkii uu kireeyey buu markaa ku iibiyey isagoo haddana naqsi ku jiro meeshaa marka kiradii intii ra-ismaalka ahaydba kiradii baa loo qaatay wuxuu sheekhu leeyaha waan kala qaadaynaa arrintaas haddii waxaanuu ku iibiyey ee lacagtaa kirada ay dhammaystirayso oo asalka la yaqaanaba faa'iidada ka soo galaysaaba inay kirada unba tahay in la yaqaano arintaasi markaas waxaa weeyaan wuxuu leeyahay waa mid u bannaan buu leeyahay markaas oo asalka haddii la isla yaqaano shaygan markii la iibiyo faa'iidada ka soo baxda in kirada uunba lagu bixiyo tiradii haddaba maxa waa gaariga la soo saaray kiradiisa in lagu bixiyo haddii laysla yaqaano ninkii xoolaha iska iskalaha waxba laguma le kow ninkan caamilkay shaqaynayana magdhow laguma le waayo wax laysla yaqaano taa waa sidaas laakiin haddii kirada wax ka soo hariya ka waran oo maalan faa'iidadii konton kun bay noqotay kontonkii kun waxaa lagu bixiyey maalan waxa weeyaan afartan kun baa kiradii lagu bixiyey toban baa soo haray toban hadday soo haraan ka waran raasmaalka dabadii hadday toban soo haraan markii gooni loo dhigay raasmaalkii kiradiina waa la bixiyey raasmaalkiina xaggaasa loo isaajiyey laakiin kiradii baa soo hadhay ee toban kun baa soo haray markii intaa la sameeyey tobankan kun markaas inta zaa'idka ah ee tobankii kuna baa la waayey masala waxaa laysa yaqaanaa gaariga jigjiintu ka baxa alaabta qaadeen sooma geeya waxa uu qaato waa afartan kun maalan afartankii kun waa la siiyey faa-idadiina konton kun bay la qotay ra oo meeshan isaguna la gooni baa loo saaray toban kun baa dheeraada dee ninkii caamilka waxaa lagu yidhi tobankii kun xaggeed geysa waa sidaa macnaheedu ya zaa'idka marka tobankaa kun waxa magdhabaya ninkan caamilkaa magdhabaya laakiin ninka maalka iskala ama magdhabayo sababtuuna u magdhabayna waxaa weeyaan isagu maalkiisi ninka uu dhiibay ku shaqee buu yidhi intaanbaa laga qabay wax kaloo laga qabay ma jiro ama haddii wax kale laga sii qaadiyo dee waa dulmi la dulmiyey buu sheekhu leeyahay waay allahu mustacaan waleetullah marka halkaas lilmuqaaradi haddii la yidhaaho للمقارض وقفك عاملك مقارضك للمقارض هدي اللي إذا هلا مقارضك وقفك إسلام حولها إسكال ويهان مركب qofka markaas waxa weeyaan Allahu musta'an xoolaha iska leh isaga wax lagu leeyahay ma jiro ee qofka caamilka ayaa wixii faa'iido la ahaa zaa'id kana ahaa kirada dheeraadka ka ahaa la waayay isaga laga magdhabaya macnuu waa sida qaala maali wuxuu in kaana hadduu yahay fii abaaca wuxuu iibiyey wafaa-un mid markaa u dhigma lilkiraa'i kirada fa sabiiluhu daalika kaas waa wadadiisa oo waxba loo qabsan maayo isaga oo waxba isagu magdhabi maayo waa sidaas <coughs> midkoodna waxba magdhabayo wain baqiya min alkiraa'i kirada hadduu ka soo hadho shay-un shay bacda aslilmaali maalka markaas waxaa weeyaan asalkiisa dabadii kaana cala alcaamili caamilka dushiisa ayuu ahaanaya waxa soo haray isagaa laga rabaa meeshuu geeyay inuu keeno walam yakun mana ahaanayo calaa rabbi lmaalinka maalka iska leh minhu maal zaa'idka intaa dheeraadka ah, xaggiisa shay-un waxba shaygoo yutbacu loo raacayo bihi isaga ma jiro wadaalika arrinkaas wuxuu ku dhacan rabal maalinka xoolaha iska leh inamaa amarahu wuu amray bitijaarati ganacsi fii maali xoolihiisa laga ganacsado fariisa uma banaano marka lilmuqaaradi qofka muqaaradka waa qofka caamilka ah ee ka shaqaynaya xoolaha an yatbacahu inuu u raaco qofkii xoolaha iska lahaa bimaa siwaa daalika dhiibitaankaa loo dhiibay waxaan ahayn inuu u raaco lama rabo oo meel maali maal ka mida walow kaana daalika arrinkaasi hadduu ahaan lahaa yutbacu kii loo raacayo bihi isaga rabulmaalinka xoolaha iska leh la kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaan lahayd daynan calayhi isaga dayn ku ahaan lahayd min hayri maali maalkiina uu bixiyo deena waa lagu yeeshay suuragal maaha alladii kaasoo qaaradahu markaa uu kula qiraatamay fii dhexdiisa falaysa uma banaano lilmuqaaridi waa qofkii xoolaha iska lahaaye an yaxmila daalika arrinkaanu ku xambaaro calaa rabbi ilmaal waaye lilmuqaarid cafwa waa qofkii markaas waxaa weeyaan caamilka ahaa uma banaano an yaxmila inuu ku xambaaro daalika arrinka calaa rabbi ilmaal baabu tacadi xadgudubkii buu baab yahay fi lqiraadi qiraadka dhexdiisa ha yacni markaas waxaa weeya qofkii xoolaha loo dhiibay hadduu xadgudub sameeyo waxan ballaanayna uu sameeyo ama wax loo diiday uu sameeyo xoolaha muu magdhabayaa mise magdhabay ma magdhabayo taasuu ka hadlayaa adiga xoolihii waa laguu dhiibay ku shaqee baa lagu yidhi xoolaha ku shaqee lagu yidhi wadadii laguu dilay iyo wixii ku qaba lagu yidhi haddaad khilaafto ama xadgudub ad samayso ama gabadfal aad samayso waad magdhabi mise magdhabi baystaas ka hadlaya akharu ahlilcilmi waxay qabaan inuu magdhabayay qabaan sida abi hurayre iyo xakiim bin xisaam iyo abi qilaaba naafic iyaas iyo shacbi iyo ibraahim annakhaci xakam iyo xamaad maalik iyo shaafici isxaaq iyo asxaabu ra'yi sida ay qabaan ama waa jumhuurtu sida ay qabaane bimacnaa markaas waxaa weeyaan wuu magdhabayaa cali bn abi aalib radi allahu canhu ardaahba waxaa laga sheegay inuu yidhi laa damaana calaa manshuurika fi ribxi mar haddii qofka faa'iidaba aad wadaagaysiin damaan dushiisa maahaba ayaa laga sheegay xasanbasri iyo zuhrina sidaasoo kale waxaa laga sheegay magdhow inaan lagu lahay qofka ayaa iyagana laga warqabay marka qaala yaxyaa wuxuu yihi raximah llahu tacaala qaala maalik wuxuu yidhi هذا مسألة هذا سوى شيء كسوى هذا إليه وكاله ابن موسى القرب يوكله وحيري مسألة إجماع بصولك ليه لا أعلم خلافا بين فقهاء الأبصار أنه إذا انتكار العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل رب المال ها wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaan khilaaf kuma ogi anigu fuqahada dhexdooda in markaas waxa weeyaan haddii uu ninkii caamilka ahaa shaqeeyo uu kireeyo oo alaabtii waddan kale uu qaado kiradiina ay dhammayso alaabtii ay dhammayso qiimaheedii markaas waxaa weeyaan qaybina ay ku soo hadho inuu markaas isaga lagu leeyahay oo qofkii xoolaha lahaa lagu lahayn si kale haddaan khataa usii dhigno waxay noqonaysaa alaabbaa lagu baa lagu dhiibay alaabbaad ku iibisay halkan aad ka qaaday ama sababaad geysay kiradii labaan u kala qaadaynaa marka le gaariga waad kiraysatay bilaash maahe gaariga aad kiraysatay laba u kala qaad marka alaabta faa'iidii kaa soo gashay haday kirada markaa oofinayso oo markaa ayna markaas waxaa weyaan hadda wax idinka soo haraa waad qaybsanaysiin laakiin hadii ay markaas waxaa weyaan waxba ka soo hari waayaanna adigana waxba laguumana shaqaynayay qofkii maalka iskalana waxba laguumane taas waa misano haddii ka waran faa ka soo baxday soddon kun ay noqotay kiradiina konton kun ay noqotay marka maxaa kugu baaqiya labaatan kun soo maa oo kiradiia ah. yaa laga qaadi marka ma adiga lagaa qaadiyo ma adiga caaqilka dushaada ma ninkii xoolaha iskalaha dushiisa waa adiga dushaada oo intan dheeraadka kirada ama bixinaya dee ilaa mise uu ka shaqeyn buu ku yidhi meel u qaad kumuna dhihine sidaa qaala yaxyaa wuxuu yidhi qaala maalik wuxuu raximah llahu tacaala fii rajul nin oo dafaca dhiibay rajul nin kale u dhiibay maalan xoolo u dhiibay قراضا قراضها لو قديمي فعملوا كشق في نحليسة فربي حمد خاسو فايدي ثم اشتروا كسو ايبي من ربح المال مالك فايديسي او من جملته فايدي ايوه رأس المال كويستو اسوالواتا جارية الضوم مبرخة سحيو كسو ايبي فوطيعها الضوم توجب عاي فحمرت منه ويؤو رئيستي ثم لقص المال مالك والقصابي قال مالك وحيري إن كان الله هدو الصلاة لنك العامل كامال ومال أخذ القيمة الجارية أدونت قيمة ذي مالك قادي من مالي حوريسة فيجبر والوكبي به سنة المال مالك والوكبي فإن كان هدوية فضل وحد إرادة بعد وفاء المال مالك إنت لما يسر الكذب فهو بينهما ويقيم سريان على القراض, القراض, على القراض الأول قراض كما يكون الشيئين وإن لم يكن له وفاء لما يسر هدونا أصلا biicat iljaariyatu adoontaa la iibin xataa yujbar ilmaalu maalka ilaa laga kabo min samaniha lacagteeda masaladanna waxaa weeyaan adiga xoolaa lagu dhiibay ku shaqey baa lagu yidhi waad ku shaqaysay waad faa-iday faa-iidadii ama faa-iidadii ra-isulmaalka iswataad waxaad ku soo iibisay addoon addoon baad ku soo iibisay <laughs> addoontiina kadibna way uudaysatay maalkii wuu nuqsaamay halkee uu ka nuqsaamay wuxuu ka nuqsaamay adoontan aad soo iibisay kow horta waxaa weyaan lacag baa lagaa siiyey lacagtii lagaa siiyey waa ra-sulmaalkii ama faa'iidadii ninkaad qaybsan lahaydeen naqsi baa halkaa ka yimi soo ma naqsigan marka maalkii nuqsaanye xaggee laga kabi waxaa laga kabi adigu maal kale haddaad leedahay maalkaasaa laga soo qaadi adoonta la qiimeyn adoonta maalan waxaa lagaa siiya laba boqol labadii boqol baa maalkii ka dhiba soo maaha adiga xoolahaagii khaaska ku ahaa ee goonida ulahayd ayaa labada boqol laga soo qaadi xoolaha lagu dhiibe lagu kabi soo misle maaha waa mid waayahay haddii ay markaas waxaa weeyaan wax dheeraada iyo hambaa ay soo hadhana waad qiibsanaysid markii la kaba kadib wax hadaad markaas waxaa weyaan oo lacagta ama wixii soo hadhana waad qiibsanaysiin waxaa kaloo meesha ku jirta maalan eh, haddii ayna markaas waxaa weyaan adiga markaas waxaa weyaan malihid maalan maal malihid maal ma malihidba taas waa dad maal leeda halka inoo dhig maalma malihidba aad ku oofiso xoolii lagu kabo addoontana soo iibisay baa dib loo laba iibin lacag baa la siisa soo maaha lacagtaas haddaan lagu sii kabi maalka waa sidaa middaa loo lagu day maayo labada masalo imaa inaad xoolo leedaho xoolaha inta lasoo qaado lagu kabo waa imaa inaad doonta been la iibiyo lacagteeda lagu kabo waaya labadaa mid kamid ay noqonaysaa ilan adigu hadda xadgudubkaa samaysay waxa weeyaan adoontan yaa soo addoontan adaa soo iibsaday moogtahay adaa soo iibsadayo adaa wuxuu intaad yad kululaatay ayaa waxaa dabacday meel <laughs> meelaad ku kulul baxdaa dabacday soo ma مرخص دوما سويشتي هل الله قال المالي محر رحمه الله تعالى في رجل ننقل الدفاع ديبي إلى رجل ننقل ديبي مالا حول ديبي غرابا غراها بي فتعدى مرخص حق بي فاشترى حوليما فاشترى وكسو يبسلي به به مالكي سلعة غلابه كسو يبسلي وزاد في ثمرها لعقتي وزاد وكرديه fii thamarihaa alaabta lacagteeda min cindihi agtiisa ayuu ka siyaadiyey qaala maalig wuxuu ihi saaxibulmaali ninkan xoolahan iska leh bilkhiyaari khiyaar buu ka sugan yahay in biicati silcatu alaabtii haddii la iibiyey biribxin faa'iida lagu iibiyey aw wadiicata ama nuqsaan lagu iibiyey aw lam ama aan la iibinba inshaa hadduu doono an ya'khuda silcata alaabta inuu qaato akhadaha wuu qaadanayaa wa qadaahu wuu gudayaa maa aslafa wuxuu u hormariya fiiha dhexdeeda wain amaa hadduu diido kaana wuxuu aanayaa almuqaaradu kaana wuxuu aanayaa almuqaaradu qofka caamilkaa ah ee qiraadka la sameeyey shariika mid la wadaagaya lahu ninka xoolaha iska leh bixisati qeybtiisa shariika mid la wadaajinaya lahu ninka xoolaha iska بحصتي قيبتيسا من الثمن العقتة في النماء زيادة إيه والنقصان النقصان طبعا بحصاب ما شيء و... و... ما شيء حسابتي زاد العامل لك عاملك وكرنيه فيها نحديدة الأبتة من عند أكتيسا لو كان ضرف سورة هي مسألة وحاوية مثلا wuxuu sameeyey ننك حولها loo dhiibay ayaa wuxuu sameeyey alaab buu soo iibiyey masala waxaa loo dhiibay lacagta konton kun ah isaguna alaab alaabbuu iska soo iibsaday toddobaatan kun ah isagaa iska soo iibsanaya <laughs> kontonkii kun ee loo dhiibay iyo labaatan kun uu ku darsaday ayuu markaas waxaweye soo geliyay alaabtii maxaa la samay marka meesha ninka horta xoolihii baabi iska daaway ku dhex go-dayo waxbuu kusii darsadayba ninkan xoolaha iska leh khiyaar buu ku sugan yahay saddex arimood mid ka mid kamid ah unbay noqonaysaa marka alaabtii in alaabtii la iibiyey oo laakiin faa'iido lagu iibiyey kow in alaabtii la iibiyey oo faa'iido lagu iibin iyo inaad alaabta gebageediba la iibin waa alaabti hadda alaabtu ninkan iska soo iibsada weeyaan in alaabtii uu iibiyey oo faa'iido ku iibiyey inuu maala waxaa weya faa-iidonu ku yida nuqsaanu ku iibiye iyo inuuna iibinba labadaa mid saddexdaa midun bay noqon isagu saddexda suuraba khiyaar buu ninka xoolaha ninka xoolaha iska lahaa hadduu doono alaabtanunbu iska qaadan oo waayahee dee labaatan kun oo zaa'idaa ku jirtee aayarunbuu u celin alaabtiina isagaa lagu reegi waa mas'alo waayahay وماشي كليه marka in shaa an yaakhudha silcata akhadaha wa qadaahu ma aslafu fiha ma aslafu fiha wa maxwa wuxuu ku ziyadiyay halka ay dhigiyada haduu diido ninkii xoolaha iska lahaa inuu alaabta qaato muxuu samaynayaa waxay wadaagayaan lacagtan dheeraadka labaatan ka kun ah ilaabta sanadka la soo maaha labaatankan kun ayuu la wadaajinayaa qofka caamilkii hadduu qofkii xoolaa iska diida laabta inuu qaato labaatankan kun ee zaa'idka ahaa ee agtiisa uu ka bixiyey ayay wadaagayaan waxay ku wadaagayaan ziyaadada iyo nuqsaanta labada way ku wadaagayaan marka oo waxay samaynayaan alaabtii intaa way wadaageen horta iyada oo qiraadkii baa dee shardigii baa u yaalla faa'idii انت الزائد كأنا إيضا الثائد كتب هذا قراء الحمد ويستقبالي يعني. رسول الله سبحانه ها وحر المركة قال ذلك وحر رحمه الله تعالى في رجل لن أخذ قاضي من رجل لن كي قاضي مال المال قراء ضن قراء ضحال لو قاضي ثم دسعه وديبي إلى الرجل الآخر من كلو وديبي فعمل فيه وكشقي قراضا قراضها وكشقي بغير إذن صاحبه صاحب كيس ورخا إذن كيس غير كي إنه كاسي ضامن ومقدمية للمال حولها alaabuu ka qaaday qiraadahaan looga qaaday nin kaluu sii dhiibay ninkii kale qiraadahaan buu ku shaqeeyey ninkii xoolaha asalka iska lahaa la muuna markaas waxa weeyaan u idmin adaa xool lagu dhiba ku shaqey baa lagu yidhi nin kale aad usii dhibta ku shaqee jiray dee ninkaa kale ninka xoolaha iska lahaa muuna idmin soo maha xoolahaas hadday wax noqdaan waad magdhabaysaa فوق انه ضامن مقدم يالمال حولها ان نقص حدو نقصابه فعليه النقصان انت نقصانته اسا لا قاديا ولا ربي حدو فايدنا فلصاحب المال كما قال كسل وحا اسوادي شرطه شرطه يسو ميد قبل حكايته وحي كل شيين وما هو قيسنيا سي كل شيين <coughs> ثم يكون وحوانا للذيك عمل عمل شقي شرطه شرطه يسو بما بقي من المال ايه دوا صدح نب حوله faa laga helay horta labadii iyagu kolkooda ku heshiiya sidin bay u qaybsanayaan kan saddexaad suu yeeli hambada soo hadhuu qaadan hadday wax soo hadhan haddii kale iska tegi waayahay allahuma mustacaan ama waxaa la siinayaa bay idhaaheen ujratulmithil baa la siinayaayo ujuuradiisii waa la siinayaa bay idhaaheen wamaala hadda waa zayd iyo bakr iyo camar zayd baa camar wuxuu dhiibay markaas waxa xoolo ku shaqee buu yiri camarna bakri buu sii dhiibuu yiri ku sii shaqee maxaa la sameeyay marka waxa la sameeyay markaas waxa weeyaa xoolaha haday wax ka soo haraan marka ismaalka zayd uu qaato faa'iidadiisina uu qaato ninkii camar ahaa faa'iidadiisa mise uu qaatay kaas saddexaad marka ka la qaybsanaya masalan adiga xoolo dhiibay ku shaqey baa lagu yidhi qofkaasaad u dhiibtaadna kusii shaqey waa tiri xoolihii markii faa'iidadu ay timaada adiga ninkii sidii baad u qaybsanaysiin oo ninkii xoolaha iska lahaa faa'iidadiisina uu qaadan xoolihii ra-isulmaalkiina uu qaadanaya adigu qaybtaadi baad soo qaadatay soo maa ninka waxaad siini qaybtaad kula heshiisay somaama fahmin ila ninkan saddexaad adaa la heshiiye soo maa siin dee adaa la heshiiye قال مالي وحر رحمه الله تعالى في رجل لو تعد أحد قدبي في رجل أو أحد قدبي وفتسلف فتسلف هرمر صدي مما بيديه وحق عميسة كسولا من القراض قراضك مالا مالهان فابتاع به سلعة غلام كسوي نفسي نفتي سوي به قال بالي وحوري رغب هذا فائده فالربح فائده على شرطهما ويا في القراض وإلا قصرفه وضامن ضامن نقصان وصانفه مقدمية فهو حويا حوال قول ديبي adigoo la cidi ku abaahin baa tiri kolley alaaw cillo waa iska abaahari ku shaqee xolii lagu yidhi alaab baa iska soo gashatay alaabtaa faa-iidada kaa soo gasho oo dhan ninka qiiradba ku heshiisay soo maha sidii baad u qaybsanaysiin kama hadli kartid haddii ay wax iska dhimaan xataana waad magdhabaysaa intaas dhibitaanka qaala maalik wuxuu yidhi fii rajulin ninkoo dafaaca dhiibay ilaan rajul nin u dhiibay maalin maal qiraaban qiraab ahaan loogu dhiibay fastaslafa uu hormarsaday minuu xaggiisa almadfuucu ileyh kii loo dhiibay almaalu xoolaha loo dhiibay maalan maal buu kasii amaahday washtaraa bihi wuu ku soo iibsaday silcata alaab linafsihi naftiisa ugu soo iibiyey ila saaxib almaal ninka xoolaha iskale bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay inshaa hadduu doono sharikahu fi silcati alaabta la soo iibiyuu la wadaagaya calaa qiraadiha qiraadkii hore kula heshiiya isagoo u xisaabinaya wain shaa hadduu doono la khallaa baynahu wa baynaha alaabta iyo isaga wuu banaynaya oo alaabtaada alaabtaas soo iibsata haysu odhanaya wa akhada minhu raasalmaal kullahu raasalmaalkao dhan buu ka qaadanaya oo ninka ladaa u balaaqada hadda eeg laba sano iskaa dhexgali tii aan kan soo marayna hadda markii dhaweyd labaatan kun ama ziyaado isaga ku daray sooma tan laakiin ziyaado kuma darine xoolahaagii unbuu markaas waxaa weeyaan unbuu iska abaahday oo alaab buu geliyey alaabtii unbuu markaas ka isagaa laftiisa soo iibsaday aniga laba ku bilaan inaad alaabta la qaybsato waa kow iyo inaad le alaabtaada iibsada qaadintaa tiraahdo adiga ra-isulmaalkii oo dhan uga dhiib labadaasaa ku bilaan wuxuu sheekhu yidhi wakadalika saasa yufcal lagu sameeyaa kulli ma qof dhabaati tacaddaa xag gudbi waaye sawra ula dhaqan buu ku leeyahay naxariis ma jirto allahu mustacaan باب ما شيء با يجوز بلا من في القراض باب ما شيء با يجوز بلا من النفقه خرج في القراض قراض الحديثه مرخ وحويا قفك قراض خولها كشقيريا وصلب اشعيل صبر ليه حديء مرخص وحويا ريلتي سي ولا جوجل سفر لا وغلو تمرخص يا خولي wuxuu leeyahay markaas waxaa weeyaane isagaa markaa kharashkiisii iyo meesha cuntadiisii cabitaankiisii wixii ayuu ka qaadanaya waa taas ah, qaala yaxyaa wuxuu qaala maalig wuxuu uri في رجل له دفع ديبي ان رجل كان لو ديبي مال خوله قراضا قراض هل لو ديبي الا اذا كان المال مال مرخو يا كثير مد فربلن يحمل نفقته خرش يا نفقه حمباريا فاذا شخص مرخو صفر قفكو في مالك دحديسه فاذا شخص مرخو صفر او غو في مالك نحديث العامل وقفك كشقينيه فإن الله وحاو بلان أن يأكل منه كعنه ويكتسي وكحنه بالمعروف سوى لا سوى كحنه من قدر المال مالك قدرك ويستأجر من المال ويستأجر أصاك ليس قف meel maalin maalka xaggiisana uu ka kiraysu lacagta ka bixiyo idaa kaana maalku markuu yaha kafiira mid far badan laa yaqwauna awoodeen isagu calayhi maalka dushiisa bacdaman qof barhkii inuu soo kirayso yakfii kaga fillaada bacda ma'uunatihi kharashkiisa iyo dhibaatadiisa barhkeed ومن الأعمال أعماش وحكمها أعمال أعمال والله يعملها ونشقينهم الذي كي يأخذ المال حولها قاضي وليس مثله وليس مثله يسوى كلنا يعملها مشقيا معها من ذلك كاو إذا تقاضي الدير ها من ذلك كاو إذا تقاضي الدير دين غدشيده وكله والنقل المطاعي الاب لا قاده وشده الاب سن لاتكيو لخرخره وكله واشباه ذلك إن ارته وحسبها فلو وحو بلان اي يستعجل بالبالي مال كانو ككريستو مال قف يكفيه كفلا يكفيه كغفلاده ذلك ارقص وليس وما الصوره بلانه للمقارض قفك مقارض كامل خاص حي قراءة لقلي أن يستنفق وعاملك إنه كنفقي نفقه كقاته من المال مالك حقيسة ولا يكتصي منه inuu markaa dharka ما كان انت وياه لكن مقيما بتكون لك في اهل اهلكيسا الا ما يجوز له وحو بلاغ نفقه النفقه وهي بلانتهي اذا شخص في المال مالك مرخو اوغاي مالك وسفره وكان المال مالك وياه يحمل نفقه نفقه كي حباريه فان كان دوياه الا ما يتجر كي غرا شي معنا كغراسريا في المال مالك في البلد بلدك الذي بلد كاس هو يسغو به اي في دحديسه مقيما كل لغي يحي فلا نفقه له وحنا فقه من المال مالك ولا markaa kiswata waxaanu bixin oo sunaari yani waa mas'aladii aan ka shalay kasoo soo hadlayno laba buu kala qaadaya wuxuu leeyahay maalka haddii uu markaas waxa weeyaan in la qaado u baahan yahay kharash fara badanna uu xambaarayo qofku markuu maalka u go-o inuu wax ka cuno inuu wax ka cabo iyo inuu wax ka xidho way u ballaan tahay markaa xataa hadduuna awoodi karin isagu keligii inuu wadwado oo keligii baabuurka u oo keligii uu kala guro oo keligii uu xirxiro hadduuna awoodi qofbuu soo kiraysan markaa la xidxidha lacagtana wuxuu ka siiri maalka laftiisu kasii buu leeyahay acmaashuna waxaa kamida buu leeyahay qaymuna isagu qaban karin ayaa kamida buu leeyahay arintaa waxaa kamid taqaadi dayn taqaadi dayn waxa ay dalabuhu miman huwa calayhi taqaadi dayn waxaa la yidhaahaa yacni xaqiisa iyo inuu dalbo markaas waxaa weeyaan dee isagu ma qaadi karo yacni dayn in laga bixiyo maalkan isagu kama shaqayn karo daliil in laga bixiyo maalkan waxaa ku shaqale ninkii xoolaha iska lahaa daliil isagoo kama bixin karo eh, laakiin haddii ay markaas waxa weyaan wax ninkaas ulaa hadii loo dhiibo wuu qaadi karaa markaas saas wey macnaha eh, alaabta in halka laga qaado meel kale loo qaado waxay u baahan tahay cid markaas waxaa wey kirayso in marka alaabta la xirxiro saas oo kale waxyaalo badan noocaas u baahan tahay buu leeyahay marka waxa u ballan inuu qof soo kirayso qofkaana markaas waxa weeyaan uu lacagta uu ka siiyo maalka laftiisa laakiin hadduu reerkiisa ku lagi yahay oo uu beledkiisa uu joogo oo meel uu alaabta u qaaday safar uu galay dheer de waxa weeyaan inuu wax ka wariin wax ka abato ma ballaano buu leeyahay وتشل قال مالك رحمه الله تعالى في رجل نمكو دفعوا ديبي الى رجل كله مال خوله u qiraadan qiraad ahaan loogu dhiibay fakhraja bihi markaasuu la baxay wa bimaali nafsihi maalkiisa laftiisina uu la baxay qaala wuxuu yidhi yajcal nafaqata kharashka wuxuu ka yeelayaa meel alqiraadi iyo min maalihi maalkiisaba calaa qadri xisasi maali maalka xisaskiisa iyo qiimihiisa qadarkiisa wuxuu ka hadlayaa sheekhu raximahullah taala meeshaas yacni wuxuu leeyahay adiga maal baa lagu dhiibay maalkii laguu aad la baxday maal kalood adigu leedaha ku dhexdartay konton kun baa laguu dhiibay konton kalood adigu leedahan ood ku dartay waan qaaday kadib maxaa yimid in baabuur la saaro oo la waxeeyo in markaas waxaa weyaan qof qaadqaaday la kareeyo xamaalin la sameeyo soo maaha xamaalkan iyo howlahan oo dhan kama bixinaysid buu leeyahay kontonkii ninkuu kuu soo dhiibay oo keliye kaagiina waad ka bixin oo miisaanaha toban kun hadduu xabaalkii hawlihuu ku baxay shanla adiga lacagtaadaad ka bixin shanla lacagtii ninkiibaad ka bixin buu leeyahay saasaa loo kala qaaday buu leeyahay fii rajulin oo dafaca u dhibay rajulin kale maalag maal qiraadan qiraad ahaan lagu dhiibay fakhraja bihi uu la baxay fakhraja uu la baxay ninka caamilkaa bihi maalkii wa bimaali nafsii maalu isagu iska leeyahana uu la baxay qaala wuxuu yidhi yajcal nafaqata kharashka wuxuu yeeli من القراض قراض كحقيسة وضالك اللون ديبي إيوه من باله مالكيس يسوي كدر صدي على قدر حصص المالي مالك مرخى قيميسة قدر فيسة مرخى في الله وصيف فقاله بديه فقه هذا السنة أبديه ويال على قدر المالي بعض ما شبه لا يجوز بلاله فقط رفق الحق إذا في القراض قراض قال يحيى وحوري قال مالي وحوري في رجل معه عيسى بالو بالو يحيى بالو قراض بال قراض ويحيى فهو يستنفق منه كلفقط البيو كلفق لفق كقادريا ويقتصي كبرخدريا انه لا يهب منه شيئا مالك واخو كبي بكرو كو adiga waxa ku balla soo baahdo khalaskaagi waxa uu u leeyahay soo baah laakiin qof wax kama siisay tii kow qof saa-iloo wax weydiistay iyo salaad tuugsanaysana waxba kama siinaysid walaa hayrahu hayrkiina waxba kama siinayo walaa yukaafi'a fiihi axadan qof adiga macruuf kuu sameeyena abaalgud kama siinaysid fa amaa in istamaca hadday kulmaan huwa isaga ninkan caamilka shaqeynaya iyo wa qowmin qola hadday kulmaan فجاءوا قلدي بطعام الغاشل أي لي يبادين وجاءوا لي يباده هو يسوى بطعام الغاشل فأرجو واحد اياه أن يكون ذلك كاسير وهذا واسع من واسع بلارك إذا لم يتعمد هدون أقسل أن يتفضل عليه منه الله ذيسته فإن تعمد ذلك أرك كاسير أقسله أو ما يشبهه وحي شبهه بغير الإذن الصاحب المال لكي مالك يسوي يسول السحن فعليه دوشي سوحا أن يتحلل ذلك أنا كأنه أشهده بالغم المال لك حولها يسكرها حولها يسكرها فإذا حلله ذلك أنا كمالك هو حلاليه فلا بأس به وحده أعطاك وصله وللأبى هدود إذا يحلله إنه علي الله فعليه دوشي سوحا أن يكافئه إنه أقده بمثل ذلك انت وحلك إن كان ذلك أنا قاسبني يا شيء شيء له يساق وصل على المكافات وحلان وهذا القلة يعني وحويا يعني. حضني أرطي قف وحبا كما كرتين وحلو به بي كرتين قف فنية معروف كو سبيين له أما القود كما سيئ كرتين حوالها لقود يمي لكن حضني قولك له إيا أذي قولك لها شيء اللي يبادين ومثلا مرخص حويا يعني. سحل باصايا بدليسا كالان أما الله والله عاصة كنتين وحبا ما هو ليه laakiin waxa weeye waxaad waxa qalada ah. haddaad adigu ula qasado saddex saxlintaa keetay inaad mid ku galabaysato ood waxooga iskala tafadusho faxal baana iska tidhaahid arrintaasi <laughs> ma ballaaradu sheekhu leeyahay hadday dhacdanna waa inaad ka xalaashato qofkii xoolaha iska lahaa hadduu kuu xalaaleeyo fadaaka axsan haduu yidhaa maya kuuma xalaaleynayana waa inaad u abaalguddo laakiin waxaas wax la gudi karo hadduu yahay weeyaan هكذا الماء الحاجة وقيمس حاجة وحلا قولك رباها واية أصنا الله مستعان عليه تكلاه باب الدين الدين تو باب في القراض قراض كنحيا برخه yacne alaab baa lagu dhii lacag baa lagu dhiibay lacagtii markii lagu dhiibay alaab baad gelisay laakiin waa dayn waa dayn weeyaan bislada dadku waa isku khilaafsan yihiin ahlucilmigu way isku khilaafsan yihiin kolley masalan alaabbaad gelisay alaabtii baad sii iibisay sooma alaabtii markaad sii iibinaysa qofki uu kaa baahday alaabtii arrintaasu balaatami soo banaano lacag waxaa lagu dhigay boqolkula boqolkiikubaa ku shaqee lagu yidhi ku shaqee boqolkiiku markii lagu yidhi ayaa waxaa dhacday markaas waxaa weyaan alaabtii baa waxaad samaysay markaas waxaa weyaan eh, alaabbaad gelisay alaabteeda sii iibisa laqurad faa'iido ka dhaliso alaabtii faa'iidadaad ka dhali lahayd baa laga abaahday alaabdaasi wanaatu soo banaaday waa masale ahlu cilmigu ay ku kala duwan yihiin markaas waaya haa arrintaas way ku kala duwan yihiin ahlu cilmigu kolley imaamu maalik raximah llahu tacaala iyo ibn abi leyla iyo shaafici waxay yidhaaheen ma banaano أبو حريف رحمه الله تعالى إيوه رواية ما وحبا نقول لي وهذا الإمام العقيل الحلف فيما الضوطي وحين قبان مرخينا تهي قبان وايه وحين أساس يصل كل هذا هي أصل كبيعة قال يحيى وحوري قال مالك وحوري على أمر عمر خال المستمع له كل نسيح عليه دوشيس عندنا لا يعتين المدينة في رجل ودفعوني من رجل كان مالك مالك قراضا قراها لو ديبي فاشترى بيه وكسبيه سلعه غلام ثم باع سلعه طلبته ويبيه بدين دينهان ولا تشو الغاب هذا فرمي حوفا اذا في المال حولي مكفايدي ثم هلك هو هلا يسمي الذي ياخذ المال مالك قاضي حولي مكفايدي ثم هلك وحا دنتي الذي ياخذ المال مالك قاضي مخي اه منكي عاملك هاي الشقيني منكي ما برقا دنتي qabla an yaqbid almaala maalka intuuba soo qaadin alaabti dayn baad geliso mogtahay dayntii aday tahay inaad dadkii ka soo qaada lacagtii soo ma intaada lacagtii baa ka soo qaadin alaabtiina ay kaa haystaan baad dhimatay waka ninkiina cillu joogaa xoolihiisiina dayn gelisi waa taas macnaheedu qaala wuxuu idhi in iraada haday doonaan warahatu warahadiisii iyo dadkii dhexlayay an yaqbiduu inay soo qaadaan daalika almaal maalka isaga ee وهم يقول على شرط أبيهم أبوه قد ننطي شرط يسعى يهين من الربح الفائدة حقينا فذلك اللهم أرقص وبالله إذا كانوا مرقيهين أملاءك وآمنة على ذلك أرقص لو أمن أيه فإن كرهوا هذين العال أن يقتضوه إلى السواق عذان وخلوا أيوك لبليان بين صاحب المال منك مالك يسكرها إيه وبينه منك الدين تكون قاتح ولها إنه كلبليان نحذو ذا لم يكلفوا له كلف مايو أن يقتضوه إلي كسو قادان ولا شيء عليه وحنا دشور ماها ولا شيء الله وحنا بصرارب وحفا إلانا يوم مره كرار أباه يقنح لنا يوكل وحويا وحنا لورها عبايا له مايو وضيابين ما حولها دينتكم بحيه كسو قادان دون له مايو إذا أسلموه مركوا له مايو رب المال فإذا اقتضوها دي سوء قادان فلهم وحاو سنادي في مالك نحديسه من الشرد يا حقيسا والنفقة نفقة مثل ما شيء كانوا مثل ما شيء وكان كانوا سنادي لأبيهم أبهد في ذلك كاس هم إياه فيه مالك نحديس بمنزل كأبيهم أبهد الجلس مكسوين فإن لم يكونوا أملاء حبين أملاء هين على ذلك أرنكا كوا لغو آمنيو فإن الله محوص ناضي أن يأتون إلي مادين بأمين آمن أه ثقة وثقاء فيقتضي, فيقتضي ذلك المال مالك إستقع أه مرخى سوقعنا فإذا قتضى مرخى سوقعنا جميع المال iyo jamiic arqabxi maalku waa raasmaalkii iyo jamiic arqabxi faa'iidada dhamaanteed kaaru fi dalika arinkaas waxay haraya bimanzilta abihim haddii xataa iyagu soo qaadin oo nin kale oo fiqaa ay u diraan dee kolley faa'iidadii way qaadanayaan iyo shardigooda aabadoo ku sugan yihiin qaala maalik wuxuu uri fii rajulin ninkoo dafaca dhiibay ilaa rajul nin kale u dhiibay maalin xoolo qiraadan qiraad ahaan loogu dhiibay calaa anahu yacmalnu shaqeeyo calaa shardihi annahu isagu yacmalnu ka shaqeeyo fiihi dhexdiisa famaa baaca wixii uu iibiyo bihi shaygaas oo min dayni dayn ah fa huwa daaminun lahu isagaa markaa daaminaho magdhabaya ina daalika arrinkaasi laasimlahu ku laasimayaa in baaca hadduu biyo bidaynin dayn faqada minhu ma dhabay oo xoolahaas haddii la waayo haddii la helaba laba jeeraba isaga unbaa laga rabaa wallahu aclam